بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد wuxuu yihi sheekhu wlmursalu wa huwa qowlu taabiciyi wain lam yakun kabiira qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa minhu ma khafiya irsaaluh wlmucdalu wa huwa ma saqطa min isnaadihi ihnaani faakthar wayusamaa munqaطican ayضa fakulu mucdalin munqaطicu walaa cagsa wlmucallaqu wahuwa ma xudifa min mubtada'i isnaadihi waaxidu faakthar wlmucancanu wahuwa ma utiya fiihi bصيغة كفلان عن فلان وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقي والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف وهي ibn mulaqin raximah llah alimaam ayaynu ku jirnay tadkiradiisii waxaan filaya waa darsigii saddexaad soo ma waxa aynu soo marnay aqsaamta xadiiska loo qaybiyo marka loo eego cidda loo tiirinayo marfuuc mawquuf maqtuuc munqaica haddaynu ku celinno munqadica sheekhu wuxuu inoogu sheegay inuu yahay xadiis kasta oo sanadkiisu aanu itisaalin in munqadic la idhahdo ama ama yani xadiis kasta oo sanadkiisa inqiaac galay inqiaacaasi ama awalka ha ka galo ama wasadka ha ka galo ama aakhirka ha ka galo hadalkana wuu shamlinaya soo ma laakiin waxaanu nidhi erey bixintaasi sida a ah ma aha ahlulcilmiga qaarkood munqadic saa way u isticmaalaan laakiin tii muctamadkii hadda isilaaxa ahlulcilmiga ee bixintoodu ku sugnaatay maaha oo waa maxay munqaic waxaa la yidhaahdaa maa saqaa min afnaai sanadihi waaxidun aw akhar laa cala tawaali waa xadiiska sanadkiisa dhexda uu ka go'o ee qof ka maqan yahay sanadka wasadkiisa wasatu sanad bilowga maaha bilowgii wuu joogaa wasatu sanad baa cidi ka maqanta anaa sanad saasaa looga jeeda hal qof baa ka maqan ama hal qof wax ka badan baa ka maqan laakiin iskuma xigaan aan miaalkii aynu sheegayna ku noqono xadaana alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alansaari qaala xadaanaa muxamed bnu ibraahim ataymi قال xadaثna calqamatu aw akhbarana calqamatu qaala samictu cumara soo sanadkiisa maay sanadka awalkiisu waa xumaydi aakhirkiisuna waa cumar wasadkiisuna waa inta udhaxaysa niri sanadkaasi haddii uu maqnaado sufyaan oo sufyaan laga dhex saaro oo uu noqdo xadaثana alxumaydiyu can yaxya ibnu saciid alansaari sidaa uu noqdo muxuu waadix ya ikhwaan leanna mabdaulisnaad wuu joogaa aakhirkiisina wuu joogaa wasadkaa qof ka maqan yahi waxaa la mid a haddii xadiiska uu sufyaano ka maqnaado maxamed ibnu ibraahim ataymina laga saaro oo uu noqdo xadaana alxumaydiyu an afan xadaana alxumaydi can yaxya eh, ibnu saciid alansaari can calqamata laba jeer laba qof baa ka maqan lakin ma isku hada munqaic waa maa saqطa min ahnaaءi isnaadihi ama min wasaطi isnaadihi waaxidu faakar aw akar laa cala tawaali waay culimada qaarkood laakiin sidan uu sheekhu sheegay munqaic waa u isticmaalaan xadiis kasta oo aan mutasil ahayn waadix waay wuxuu yidhi sheekhu wlmursalu mursalkuna wa qawlu qowlu taabiciyi taabiciga hadalku idhaahe weeyaan wain lam yakun kabiiran taabicigu yaanu taabici weyn ba ahaaninbe qaala rasuululahi uu idhaahdo taabici kabiir hadalku nebiga u tiiriyo ayaa waxaa ladhaha mursal cafwan taabicigu hadalku nebiga u tiiriyo ayaa waxaa la dhahaa mursal taabicigaasi culimada qaarkood kabiir bay ku qaydeen inuu taabici kabiira noqdo taabici kabiirana waa taabiciga soo gaaraayo saxaabada in badanoo ka mid a taabiciga sakiirkana waa saxaabo kooban eh, saxaabo kooban ama midhar ka mida ah ciddii soo gaadhay waana maraatib iyaga laftooda taabiciintu marka haddaad aragto iminka xadiiskii sanadkii aynu haynay taabicigiisu waa calqamat ibnu waqaas alleythi soo ma calqamat ibnu waqaas alleythi hadduu intuu cumar jaro yidhaahdo hadduu sanadku maalan noqdo xadaana alxumaydiyu qaala xadaana sufyaan qaala akhbaranaa yaxya ibnu saciid alansaari qaala akhbaranaa maxamed bn ibraahim ataymi qaala akhbaranaa calqamata bnu waqaas alleydi can nabiyi sala allahu alayhi wasalam anahu qaala inama alacmaalu biniyat yaa meesha laga saaray saxaabigii taabici baana hadalkaa tiirinaya oo nebiga u tiirinaya taabicigaas waa calqamata bnu waqaas alleydi waa taabici kabiira oo maxaa u daliil inu taabici kabiira ninka cumar soo gaaray wax ka warinaya miyaanu saxaabo badan soo gaarin ya ha ayib mursal baa la odhanaya xadiikaas markaas waa miaal wshaanu laa yuctaradu lmiaalu waay waxaa la mid a ah taabicigii sakiirka ah xadiiskuu u tiiriyo nabiga alayh salaatu wasalaam isna mursal baa la dhaha sheekhu iminka wuxuu ina barayaa istilaaxaadkii laakiin inoomuu sheegin marfuucu ma xuja mise xujo mawquufku muxujaa mise xujo maaha mursalku muxujaa mise xujo maaha miyaa la qaadanaya mise lama qaadanayo taa meel kelaynu ugu tegayna waadix ikhwaan waay wa minhu mursalkuu ka mid ahaaday maa khafiya irsaaluhu wixii irsaalkiisu uu qarsoonaaday oo waa maxay waxaa jira mursal khafi mursalka nooc kamid oo culimadu u bixiyen mursalun khafi mursalkaasi inuu mursal yahay ma dhaadayo ilaa dee nin dee nin rag oo dee xadiiska warkiisa hayo oo ragga yaqaano mooyaane ya meeshay wax ku jiraan ma garanayo waxa weeyaan dadka badankoodu kuma tanabuhayaan mursal lkhafi waynuu iman doonaa insha allah kutubta kalena kusoo mari doonaaye waxa weeye in raawigu uu wax ka wariyo iminkaa calqamata bnu qaas alaythi waa taabici baan niri nebigu xadiis maalan u tiiriyey saciid ibnu musayib waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay xasan albasri waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay sal allahu aleyh wasalam saciid bnu jubayr waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay cataa bn abi rabaax waa taabici xadiis buu nebiga ka sheegay wahaakada shaki miyuu kaa gelayaa haddaad garanayso inuu taabici yahay ragga axaadiiskaa nebiga u tiiriyey inay taabiciin yihiin haddii aad garanayso miyuu shaki kaa gelaya inay nebiga soo gaarin nacam su-aashiisa ma fahanteen horta saylama haysataan way hor fadhidaan saciid ibnu musayib iyo saciid ibnu jubayr iyo xasan albasri iyo cabaan ibn abi rabaax iyo ragga la midkaa ee aan nebiga soo gaarin sal allahu alay wasalam marka aad garanayso inaanay nebi maxamed soo gaarin markay xadiis nebiga ka sheegaan aanay sheegin ciddii saxaabada ahay ay ka qaateen oo ay irsaaliyaan irsaal mursalka maxaa mursal loogu bixiyey kaanahu arsalahu mursal waxaa la idhaahdaa shayga la sii daayey qaydkii iyo dabarkii uu ku xidhnaa laga furay kaana inuu ninka taabiciga ay markuu saxaabigii meesha ka saaray xadiiska dabarkii ka furay saasaa mursal loogu bixiy garan maysaan dee dabar waa geel maydun raacin masaakiin meesha iska soo fadhiyaa tihiin marka aad garanaysa ninkaasi inuu taabic yahay nebiga hadduu qowl ka sheego inaanu nebiga soo gaarin mashaki baa kaa gelaya inuu mursal inaad ka shakeysa ma ka shakaysid haddaad laakiin xasanulbasri saxaabi u ahay iska wakay wey warkaagu <laughs> ya ma garata waay <laughs> anigi idinka sheekeynay jahlig waa khatar moogta haddaad cid kasta oo nebiga xadiis ka sheegta aad saxaabi moodo dee dee khata badan baad dhex fadhiisanaysa anigi mar idinka sheekeeyey ardaydii aan u dhigay baan u sheegay anigi mar idinka sheekeeyey waxaa anwaacda xadiiska kamida ah ina soo mari doonta xadiis la ydhaha mawduuc mawduuc waa maxay waa xadiis been ah oo ay culimmadu yidhaahdeen waa kadib oo nebi maxamed baa lagu been abuurta rasuulku ma odran sal alla alay wasalam beenawaasiin baa sheegay xadiisa culimadu yidhahan wey axaadiistii nooca ahayd culimmadu waxay ku ururiyeen kutub kutubtii magac baa loo bixiyey kutub lmawduucaat maxaa loo bixiyey kutub lmawduucaat ibnu jawzi muxuu leeyahy kitaab la kitaabu lmawduucaat sayuudi wuxuu leeyahy kitab la allaali lmasnuuca fi axaadiis mawduuca mise fi axaadiis aciifati wlmawduuca almuhim mid baa waxay wuxuu doonay inuu dad u khudbadeeyo dabeedna wuxuu soo qaatay kitaabu lmawduucaati ibnu jawzi soo qaatay maalin walba xadiis buu dadka u akriya kitaabkan kamid a markaas wuxuu leeyahay xadiiskan ibnu jawsi oo mawduucaadka ku sheegay ya salaam ma garata macanaheedu waa maxay wuxuu dadka u sheegaya adaa xadiis nebi maha isna muxuu haystaa de isna muxuu haystaa inuu xadiis nebi dadka ku wacdinayo ya <laughs> marka aan hadalkaygu u noqdo haddaad cid walba saxaabi moodo waa ishkaal saxaabiga xadiiskii taabicigu xadiiskiiu nebiga u tiriyey mursal baa la idhaha haddii taabicigaasi warkiisu cadiya waa waadix waxaa jirtaa mursalka khafiga waa maxay mursalka khafiga waxa weeye nin ruwaadii ka mid a ah ayaa nin sheekha oo ay wakti wada noolaayeen laakiin aanu la kulmin ayuu xadiis ka warinaya marka markaad sanadka daahirkiisi eegto waxaad soasa wallahi labadan qof way wada noolaayeen casri bay wada noolaayeen waxaana laga yaaba inay magaalo wada joogeen weliba ama waddan wada joogeen way dhici kartaa inay kulmaan deedna sanadki wuxuu kuula muuqanaya sanad aan aan cidlad lahayn sooma laakiin culimada xadiisku markay isha ku biniiniyaan ay si fiican u eegaan raggii ilaahay cilmigan u furay waxay soo saarayaan xadiiskan labada ninay kala warinayaan walow haba wada noolaadaan wakti ha wada noolaadaan magaalo ha wada joogaan waddan ha wada joogaan inaanay waba kala inaanu ninka ninka xaysi ka maqan marka waa khafi warkaas nin ruwaadda warkoodii hayuunbaa soo sheegaya soo saama aan wax dhow idiin sheego oo warkaasoo kale ah waad ku fahantaan nin wala maanta halkan fadhiyaa qabiil buu ka dhashay qabiil iyo haybtiisa iyo aftirsiintiisana waa yaqaanaa ma garata jilibka iyo raaskiisa hoosena waa yaqaanaa waxaa jira dadyow qabaa'ilka la degan oo qabiiladaa aan ka mid ahayn oo qabiilkaa sheegta ayaa jira laakiin dadka badankoodu ma yaqaanaan nin khabiirahoo bahasha yaqaana nasabka unbaa ku odhanaya nimankaa reer halkaa dega maaragtaa reerkaa way la magbaxaanoo way sheegtaan hadda laakiin kama mid ah la soco warka adigu warkaa ma sheegi kartid laakiin soo saa ma warkaasi cid walba ma oga khubara lansaab unbaa og khubara lansaab unbaa og waaya marka haddaad doonaysa inaad warkaas sii hubsatana ninkii waalidkii nool yahay waayeelkeenu waa cilmi badan baa ku aasane bal hadda waayeelka la sheekaysta oo dhuuxa oo wax weydiiya waay aan miaal kaloo asahmaysa kuu sheego oo warkaa ku saabsan khafiga ah sariflayaasha sariflayaal badan baa jira oo lacagta sarifa oo dirham iyo dolaar iyo dinaar iyo waxoolaad u geystaba kuu sarifaya laakiin sariflayaasha waxaa ku jira oo ka mid ah niman khubaraun fi saraafati ah lacagta markuu kaa qaado saa u qabtuu garanayaa inay foog tahay foojeri inay tahay iyo iyo inay lacaga sala tahay adigu waad iska sidatay laakiin lacag baad u haysatay mishiino la mariyo samadan arag lacagtoo la eego inay inay fojaritenka mishiinadaasi qaar ay sii daayeen bay ragga qaarkood soo qabteen kan ahaa kani dolar maaha sheekh ka sii daa ma sheekh maxaa galay ma sheekh asal maaha kan iyo kan markii runtii laysula noqdayna bug buu noqday haddaad ku tidhaahda ninkaasi niyaho waxaad ii sheegtaa waxa aad labadii boqolee dollaran sitay wuxuu midna asal ku noqday agtaada midna aad tiri waa fojari bal cilmiga hadda ku kala saartay ii sheeg waxaa laga yaabaa inaanu kuu caddayn karin uu xaalkiisu noqdo walaa yakaadu yubiin ma garat inuu saa noqdo laakiin cindahu khibra marka muxadisiinta waxaa jira sida nimankaas sayaarifada ay ugu takhasuseen sarifka rag xadiiska nebiga ugu takhasusay baa jira niman baa jira markay hadalka maqlaan qaala rasuulullaahi sal allahu alayh wasalam markaad waxa ka dambaysa sheegto buu wuxuu garanayaa waxaad sheegaysa xadiis nebi inuu yahay iyo inuu foojar yahay ah. imaam axmed buu mid ah. xadiiska ag akriye bs waan aamus aamus maxaa dhacay imaam maxaad ii aamusinaysa xadiis nebi baan sheegaya taasi alfaadii nebi maxamed maaha u kaadi baa lagu yidhi ya siday nebi maxamed ula noolaayeen sunnadiisii bay waxay barteen rasuulka sal allahu alayh wasalam alfaada famuhu shariif kasoo bixi karta ayay barteen waa ka ibnu qayim yidhaahdaa cid kastaa sariiflayaal bay leedahay shareecaduna sariiflayaal bay leedahay saxiib ah, nuqaada waa sidaas wa minhu ma khafiya irsaaluhu waxaa ka mid ah mursalkii wax uu qarsoomay irsaalnimadiisu oo waxaa laga yaabaa ninku inuu xadiis ka wariyo ciday isku casri ahaayeen laakiin aan waxba ka maqal ama ay isku magaalo ahaayeenoo dee wadan wada deganaayeenoo mucaasare ka dhexaysa waynu u iman doonaa mursalka khafig iyo farsaaintiisa mucdalkii baa kamid a ah anwaacdii xadiidka wa huwa mucdalkii maa kii uu ka dhacay weeye min isnaadihi isnaadkiisa inaani labaa ka dhacay laba qofbaa sanadkiisa ka maqan iyo fa akaru wax ka badan halkan waxaad ku daraysaa qayd ah bishari tawaali hoostuu kuugu yaalla nambarka tobnaad hoos haddaad eegto ay cala tawaali baa ku qoran marka waxaa shardi ah mucdalku waa wixii sanadkiisa laba qof ka maqan yihiin laakiin ay isku xigaan laba raawiba ka maqan oo isku xiga iyo ka badan saddex isku xigaa ka maqan afar isku xigaa ka maqan mucdal baa la yidhahda maxaad fahmaysa markaa farqiga munqaic iyo mucdal udhexeeya munqatic maxaynu idha hadii laba qof ka maqan yihiin waa inaanay isku xigin soo ma laakiin mucdalka laba qof baa ka maqan sanadkiisa iyo ka badan laba qof baana ugu yar wayna isku xiga bishari tawaali qaydkaa waa inaad ku daba dhejiso wa yusamaa waxaa la dhaha mucdalkii waxaa lagu magacaabaa munqaican baa lagu magacaabaa aydan sidoo kale dee wa runtii waa munqaic sanadka laba qof ka maqan yihin waan munqaicayn ah, yani wuu go-an yahay fakulu mucdalin xadiis kasta oo mucdaloo laba qof ka maqan yihin munqaicun weeye waa sax yani munqaica macnihi caamku uga jeeda macni khaaska maaha macnaha caamka waxan idhi xadiis kastoon sanadkiisu muttasilahayn maxaa la idhahdaa munqaic fakulu mucdalin mucdal kasta munqaicun weeye walaa cagsa munqaic kasta mucdal maaha soo sax ma xadiis kastoo munqaici ma mucdal ba xadiiska hal nin sanadkiisa ka maqan yahy waa munqaic laakin mucdalka waxaa shardi labiyo ka badan iyoinay isku xigaan wlmucallaqu mucallaqi ayaa anwaacda xadiidka ka mida marka markuu ku leeyahay wa yusamaa munqaican macnii caamka ahaa buu uga jeedaa munqaican ee macnii khaaskaynu sheegnay ugama jeedo waadix ikhwaan ila waxaynu idhi musanifku wuxuu inoo soo sheegay munqaic in la yidhaha xadiid kastoo sanadkiisu aan muttasilahayn mucdalkuna sanadkiisu muttasil ma hadda itafaqna wlmucallaqu mucallaqii baa ka mida wahuwa mucallaqi maa xudifa kii la xadfay weeye min mabda'i isnaadi isnaadkiisa bilowgiisa waxaa laga xadfay waaxidun mid aw akara ama ka badan baa laga xadfay haddaad fahmaysaa warkii hamsaaka kuu sheegay xadiiska mucallaqaah waa xadiiska sanadkiisa bilowgii bilowgiisii la xadfay bilowgiisa maxaa ka maqan hal qof hal qof baa bilowgiisa ka maqan ama ka badan baa bilowga marka bilowga bilowgiiba hal qof maqan yahay ama ka badan baa maqan laakiin hadday ka badani maqan yahay waa inay isku xigaan yani laba qofoo isku xigaa bilowgaa ka maqan saddex qofoo isku xigaa si rasmiya ah u maqan waa maxay macnaheedu bukhaari baa wuxuu ina yidhi xadaana alxumeydiyu soo maha bukhaari baa waxaad aragtay xadiiska inama alacmaalu biniyaat oo la soo wariyey oo sanadkiisii la gooyey oo ilaa iyo waxaa la jaray xumeydi waxaa la jaray sufyaan waxaa laga diraayo yaxya alansari sanadkaa isla munqatic ma isaga maaha mucallaq baan ujeeda ila mabdaii baa maqan bilowgii baa maqan marka haddii xumaydi oo kalena kelidii la gooyo waa munqatic haddii xumaydi iyo sufyaan la waa munqatic haddii sanadka dhammaantii la jaro saxaabigu laga soo reebo waa cafan eh, munqatic baan waa mucallaq cafan sanadka bilowgiisii haddii la gooyo waa mucallaq xumaydi oo keliya la gooyo xumayd iyo sufyaan haddii la israaciyo waa mucallaq maadaamay xagga hore iska raaceen maadaamay xagga hore iska raace haddii sanadka dhammaantii la wada jaro saxaabigu in soo reebo waa mucallaq haddii xataa saxaabiga la gooyo qaala qaala rasuululahi laga bilaabo waa mucallaq waadix ikhwaan idan waxaynu leenahay imaamu nawowi ficilka iminka uu sameeyey ee ah inuu saxaabigun soo reebay xadiiska maxaa la odhanaya waa yani sanadkiibaa mabdalisnaad baa la gooyey maa xudifa min mabda'i isnaadi waaxidun fa akar waxa uu sheegayaa anwaac kale oo xadiisku leeyahay insha allahu tacaalana duruusteena soo socota ayaynu ku dari doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk